رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه waxaan ku dhex jirnay kitaabkeena riyad saalixiin baabu wujuubi siyaami ramadaan wa bayaani fadli siyaam wamaa yatacallaqu bihi waxaan gelaynaa baabka lagu magacaabo soonka fadliga uu leeyahay inuu waajib yahay ramadaanka in la soomo fadliga uu leeyahay soonka iyo wixii markaa ku tacalluqee ku lug leh qaala allahu tacaala ilaaha sareeye wuxuu yiri yaa ayuha ladii kitaabkadii ilaahu hameeyayoo ku tira waxaa la qoray calaykum korkiina laydinku waajib yeelay asiyaamu soon soon ayaa korkiina laga qoray oo lagu waajib yeelay kama sidii kutuba loogu waajib yeelay oo kale cala aladiina kuwii dushooda min qablikum adinka idinka horeeyey ilaa qowlihi tacaalaa laga gaaro shahru ramadaan bisha ramadaan alladii waa tii unsila kii waayo lasoo soo dejiyo fiihi gudihiisa alqur'aanu qur-aanka kariimka ah hubin hubin xaal uu u yahay linnaasi dadka iyo wabayinaatin cadayn oo min alhuda hanuunka xaggiisa la cadeeyo iyo walfurqaan furqaanka faman shahida qofkii soo shaahida goorjoog ahaada safar aan ku jirin galabdii qabta aan ahayn oo minkum adinka idinka mid ah ashahra bisha falyasumuu ha soomo qofkeeda nabad iyo caafimaad alla kusoo gaarsiiyo musaafirna uusan ahayn bisha ha soomo waman kaana mariidan kii ah mid buka ow calaa safarin ama safar korkii ku taaganna fa ciddatun min ayaamin ukhar tiro kale inuu soo tiriyo korkiisa ah fa ciddatun ay fa cidda korkiisa tiro ayaa ahaatay oo min ayaamin ukhara maalmo kale uu soo tiriyo soo qadeeyo intii maalmood ee markaa ka tagtay wa ama alaxaadiidu axaadiidta soonka ku soo aroortay faqad taqadamad waxay noogu soo hormartay fi lbaabi aladii qablahu baabkii ka ka horeeyey wa abi hurayra radi allaahu canhu qaala wuxuu yiri qaala rasuulu llaahi rasuulkii alle wuxuu yiri qaala allaahu caza wajal ilaahay wuxuu yiri kullu camalin camal dhammaantii ibni aadam uu samaysta lahu asagaa iskale camal walboo aadam ilmihiisu ay sameeyaan ama ibni aadamka uu sameeyo asagaa iskale buu yidhi ila subxaana wa tacaala waa xadiisul qudsiye asaga iskale ila siyaama soonka moohee fa inahu lii soonka anaa iskale waana ajazii bihi anaana abaalgudaayo soonka ilaahay tashriif ahaan buu isugu idaafeeyey isugu tiibiyey soonka ma ahayn inta kale asaa iskale fa inahu lii soonka anaa ii sugnaaday anaa leh fa-idaa markuu leeyahay waa ibaado ka dhaxaysa ilaahay iyo addoonkiisa bas qofkaya uusan ogaan karin inaad cuntood agtood afka tirtirato yaad dhihi kartaa ani soomanahay waayo qofka ku dhihi kara ma soomo laakiin markaad tukanaysa waa laguu jeedaa markaad xajinaysa waa laguu jeedaa markaad sadaqo bixinaysa waa lagu arkayaa laakiin soonku waa ibaado sir ah ilaahay ma ahayn qof kale oo ogaan karaa markaa ma jiro qof kale oo ogaan karaa markaa ma laha fa innahu lii camal ii sugnaaday oo ana ajazi bihi anaana abaalgudayo waasiyaama junna soonku waa gaashaan rasuulku wuxuu leeya soonku waa wiqaayo qofku wuxuu ka gaashaamiyaa macaasida waad aragtay qofkii aan eraysi karin inaan guursan karin ha soomabuu dhahay nabiga idan macaasuu gaashaankaaga yahay ama wuxuu duyinkaaga yahay uu ka gaashaaminayaa naarta fa idaa kaana haddii uu u ahaada yowmu soomin axadikum axadkiin soonkiisa maalin falaa yarfuf yuusan rafad samaynin rafadka waxaa la yidhahdaa waa kalaam faaxish ah hadal xun yuusan ku hadli walaa yaskhab yuusanna booqinu suuqa yuusan ku qayqaylin fa in hadduu caayo qofkiisanna axadun axad caayo aw qaatalahu ama uu la dagaalamana falyaqul ha dhaho inii saain anigu in baan ahay ama waa soomanahay inii saain inii saa'in anigu baan ahay waladii macbuudkii ayaan ku dhaartay nafsu muxammedin nebi maxamed nafsadiisa biyadihi gacantiisa ay ku jirtee la xuluufu urka iyo karka ka soo baxa fami saa'im qofka saa'imkee soomin afkiisa atyabu cinda allaahi alla agtiisa waa uga udgoon badan yahay min ruuxi lmiski ruuxda miskiga ah miskiya say u soo carafto waxaa ka caraf badan qofka saa'ilka ah markuusan wax badan cunin taqayurkii doorsoonka aftiisa ku dhaca urka ka soo baxaya ayaa ka udgoon iyo caraf badan miskiga buu dhahay nebiga lisaa'imi qofka saa'ilka ah ee sooman farxataani laba farxadood ayaa u sugnaatay qofka saa'imkaa laba farxadood ayaa u sugan buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ah, u sugan ninka saa'imka ah laba farxadood oo markaa uu ku farxo lisaa'imi saa'imka waxa uu leeyahay oo u sugnaaday farxataani laba farxadoodoo yafraxuhuna uu ku farxo idaa aftara markuu afurana farixa bifitrihi afarkiisuu ku farxaya sayniisihii iyo bariiskii iyo wixii iyo wixii iyo wixii ka mamnuuca ahaa ee ka xirnaa ayaa u furmaaya saa darteed buu rasuulku yiri sala allahu calayh wasalam qofka saa'imka ah ee sooman markuu afuro wuu farxayaa waxaa afarka lagu tilmaamay oo kale marka inta soonku u dhammaado ciiddii afarka la gaaro ee salaada ciidda loo dareerayo quraacdiisii ay cunayaana wuxuu gutay waajibkii alle ajir badanna wuu helay wax dhibaatana ma soo gaarin wa idaa laqiya iyo marka uu la kulmo rabbahu rabbigiina farixa bisaymihi soonkiisuu ku farxayaa muttafaqun calayh wahada lafdu riwaayat lbukhaari wa fii riwaayo lahu yatruku wuxuu uga ii ka tegay tacaamahu cuntadiisa wa sharaabahu cabitaankiisa wa shahwatahu iyo shahwadiisiibaa bixi uu jeclaa min ajli ana dartay ayuu iga tegay saa darteed asiyaamu lii soonka anaa iska leh wa ana ajzi bihi anaana abaalgudaayo waalxasanatu xasanaduna bicashri amhaaliha toolaabkeeda aan wafii riwaaya limuslim kullu camali bni aadam camal kastoo bani aadamku uu sameeyo yudaacafu waa loo laalaabaa alxasanatu xasanaduna bicashri amhaaliha tanilaadkeedaa qofka loo abaalmariyaa ilaa sabcami'ati dicfin ilaa toddoba boqol oo laalaad qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi ila asawma soonka maahan fainahu lii anaa iskale soonka wa ana ajzi bihi anaana abaalkiisa gudaaya oo abaal bixinaya buu dhahay nebiga yadahu waxay ka tagaa qofka shahwatahu shahwadiisa wa tacaamahu tacaamkiisa min ajli ani dartay buu dhahay ilaali saa darteed lisaa'imi farxataani qofka saa'ilkaa laba farxadood ayuu leeyahay farxatan farxadna farxatun be waa cinda fitrihi waa afarkiisa agtiisa waa marka qoraxda intay dhacdo soonkii uu gutay waajibkiisii uu gutay rabbi ka raali noqday xasanaad loo qoray tablina u furantay iyo wa farxatun farxad kale oo cinda liqaa'i rabbihi rabbigii la kulankiisa ah wala khuluufu oo urka ka soo baxa qofka saa'imka ah fiihi dhexdiisa walakhuluufu fiihi afkiisa irka ka soo baxa atyabu waa uga udgoon badan yahay cinda allaahi alla agtiisa min riixilmiski riixda miskigaha ah. ruuxda iyo carafta miskiga yaa shayga uga carafta badan waxaa ka caraf badan saa-inka afkiisa karka ka soo baxa wa ana rasuula allahi qaala man infaqa zawjayni laba nooc qofkii ku bixiya fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa zawjeen marka la leeyahay waxaa loola jeedaa wax saaxiibkii la qariin ah laba faras laba bacuur laba dameer laba dirham cadaashaha laba zawjiin qofkii ku bixiya ilaahay jidkiisa mudiya waxaa looga dhawaaqaa oo looga naadiyaa min abwaabi iljannati jannada albaabaheeda waxaa loo oranayaa yaa cabdallaah addoonkii ilaahayo haadaa khayrun kan khayr waayo khayr buu kuu yahay faman kaana qofkii min ahli salaa ahlu salaat ah duciya waxaa looga yeeraa min baabi salaati albaabka salaada waa takhasuskaa loola jeedaa qofba waxbuu ku takasusan yahay qofaa waajibka tukadan sunno tukan karin oo laakiin isniin iyo khamiis iyo mar walba sooman soonkaa loo fududeeyey qofaa salaada loo fududeeyo caawo dhan buu taagnaan karaa waajibka soonka miyuu hal maalin kula dari karo qofaa sadaqada u fududahay oo mar allaala mar kale dhawaxo la bixiyo asaa safka hore ku jira laakiin cibaadaadka kale waajibkuu ka sameeyo laakiin waxyaabaha kale ku adag tahay qof kasta wixii uu ku takhasuso albaabkeeduu ka galaa qofkii reer salaad ah duciyo min baabi salaad baa looga yeeraa waman kaana min ahli ljihaadi qofkii reer jihaad ah duciya min baabi ljihaadi jihaadka albaabkiisaa looga wacaayo man kaana min ahli siyaam qofkii ahlu siyaam ah oo soon badanna duciya min baabi rayaan albaabka rayaan baa looga wacaa waa albaabka soonkee rayaan waxaa loogu duciyaa cukanaanta qofka markuusan aan haynin ee biyo uu ka barga'i raashay yaa rayaan iraada wuu cukan yahay bacdana adduunka uu ku haraabay aaqee lama haraabinayo baabkarayaan buu ka galaa waman kaana min ahli sadaqati qofkii reer sadaqa ah bu-ya min baabi sadaqa looga yeeraa qaala abuubakar abuubakar baa yiri radia allaahu canhu biabii aabbahay ayaan anta adi kugu furanayaa iyo wa inii hooyadayda yaa rasuula allah rasuulkii allow maa calaa man min korkiisa ma ahaanin du-ya looga wacay min tilka alabwaabi albaabada xaqayaga ah min daruuratin wax daruuriy dhibaato korkiisa ma aheen fahal yudaca ah, ma loo wacayaa axadun axad yujraa looga yeerahayo min tilka alabwaabi kulliha albaabahaasoo dhan ka u wacanaysoo ka soonka ugu wacanayo ka jihaadka ugu wacanayo ka mataqaana salaadii u wacanaysa ma jiraa qofkii hal xaba looga waco waa nasiibkii u dhacatay laakiin ma jiraa qof albaabahoo dhan looga wacanayo qaalama anbuu dhaa nebiga haa waarikii waxaan rajaynayaa an takuuna minhum inaad ka mid tahay ee dadka adiga ka mid tahay muttafaqun calayhi wa can sahli bni sacad can ilnabiyi qaal ina fi ljannati jannada waxaa ka mid ah baaban albaab yuqaalu lahu alrayaanu baabkii rayaan baa lagu magacaabaa ee albaabkiiba rogsanaynta yadkhulu minhu saa'imiin saa'imiintaa ka gasha yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo baaburayaan dadka saa'imiintaa gelaysa laa yadkhulu geli mooyo minhu albaabkaa rayaan axadun axad oo gayrihim ayaga aan ahayn yuqaalu waxaa loo oranayaa ay saa'imiin ay saa'imiintii ay saa'imiin ay saa'imiintii ay saa'imiin ada dadkii soomi jiray fayaquumuuna way istaagayaan laa yadkhulu minhu ka geli maayo xaggiisa axadun hayruhum axad hayrkood ah fa idaa dakhaluu markay galaanna ugliqa waa la xirayaa falam yadkhul minhu axadun axad kale gelayaa malaha muttafaqun calayh wa can abi sacuudi alqudri qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yooman cabdin adoon ma jiro yasuumu soomo yowman maalin fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa u soomay ku soomay ilaa baacad allaahu ilaa baacad allah ilah wuxuu uga fogeeyaa bidaalika alyowm maalintaa wajhahu wejigiisa can maari naarta xaggeeda sabciina khariifan toddobaatan sano asaga wejigiisa iyo naarta waxay isku jirahayaan toddobaatan sano in loo socdo oo kale ayaa la geeyaa muttafaqun calayhi wacan abi hurayra can ilnabiyi qaala man saama ramadaan qofkii ramadaan ka sooma iimaanan waxtisaaban iiman iyo ajir xisaabsashana u sooma gafira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama wixii hormaray ee min dembihi dembigiisa muttafaqun calayhi wacanhu ana rasuula allahi qaal idaa jaaa ramadaan ramadaanku hadduu yimaado fataxat abwaabu ljannati jalla albaabaheedaa la furfuraa waa walliqad waxaa la xirxiraa abwaaba naari naarta albaabaheeda wasufidat sufidat ashayaaiinu shayaaiintana waa la katiinadeeyaa muttafaqun calayhi shayaaiintana waa la silsiladaynayaa wacrifu ana rasuul allahi qaal suumuu sooma liru'yatihi aragtida bisha ku sooma wa aftiruu ku afura liru'yatihi aragtideedana ku afura fain rabi hadii la qariyo hadii la daboolo macnaha macnaha wadna waaye waa khufiya minadiin ay naxwu daruur iyo wixii lamida hadday idinka qariso bishuu arkiyeysaan calaykum korkiina fa akmiluu dhamaystira oo u kaamil yeela ciddata shacbaan shacbaanka tiradiisa halaafiina soddonka u buuxiya muttafaqun calayhi maanta markay shacbaan sagaal iyo labaatan tahay bisha waa la fiirina waa macquul inay dhalato hadday dhalatana waa la soomayo hadday dhalan weysana shacbaankaa soddonka loo buuxinaya macnuu waa sidaa wahaadaa lafd lbukhaari wafii riwaaya fainahuma haddii la qariyo oo la dabooro calaykum korkiina fasuumuu alaaiina yowman soddon maalmood sooma soomkana saasaa la isticmaalayaa oo bisha ramadaan maanta hadday sagaal iyo labaatan tahay bishaa la fiirinayaa waa suuragal inay dhalato hadday dhalanayso ama daruur naga qarisee la arki waayo soddonkaa la buuxinaya daab lwuudi sakinimo daadkeediyo waaye ficlu lmacriifi macriifka samayntiisii walikfaari in la badsado min alkhayri khayrka fii shahri ramadaan bisha ramadaan marka lagu jiro iyo wasiyaadati min daalika arrintaa in la korsiiyo wanaagii macruufka iyo waxbixinta la badiyo fi lcashri alaakhiri tobanka dambe ee minhu ramadaanka ka mid ah wacan ibni cabbaasi radia allaahu canhuma qaala kaana rasuulku wuxuu ahaa buu yiri atwada annaas qomada midka ugu saqisan ugu gacan furan buu ahaa wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaan intuu u saqisan yahayna waa marka ramadaanka la joogo xiina yalqaahu jibriil waa markuu jibriil la kulmo wa kaana jibriil wuxuu ahaa yalqaahu mid nebi muxamed la kulmaa fii kulli laylatin habeen walba oo min ramadaana ramadaanka ka mid ah fayudaarisuhu alqur'aan qur'aankay daarisayn jireen marka wuxuu la darsi jiray la akhrin jiray ku subcin jiree waa qur'aanka fala rasuulu ullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam xiina yalqaahu jibriilu markuu jibriil la kulmo ajwada bilkhayri khayrka waa kaga degdeg badnaa macnaha wuu la akhrin jiray fayudaarisuhu lqur'aana qur-aankuu la akhrin jiray fala rasuulu llahi sal alla calayh wasalam xiina yalqaahu jibriilu markuu jibriil la kulmo ajwada bilkhayri khayrka wuu kaga degdeg badnaa min aruuxi lmursalati dabeesha lasoo diro ittafaqun calayhi can caishata radi allaahu canha qaalad waxay tiri kaana rasuulku wuxuu ahaa idaa dakala marka uu soo galo alcashru tobanka waa tobanka bishada nabiilka u dambaysee axya leyl habeenkii noolan jiray ciyaaduu ku noolayn oo ayqada ahlahu ehelkiisiina wuu kicin jiray ehelkiisiina markaa wuu toosin jiray washadda almu'sara diyarka iyo guntigana wuu adkaysan jiray nabiga salau caleyh wasalam macnaha cibaadaday u firfircoonan jiraa loola jeedaa qole waxay dheen macawistuu xirana waxaa laga yabaa dumarkuu ka fogaanahay baabunnahi reebid layska reebo baabkeediiwaa can taqadumi ramadaana ramadaanka in lagala hormaro bisaymi soon bacda nisfi shacbaan shacbaan niskiisa marka la gaaro kadib ilaa limina wasarabi ilaa qof shariirinaayo maahana diina qabla wixii ka horeeyey ama shacbaanku kuu ka bilaabay intaa yuu soomaayey niska shacbaan haddii la gaaro yuu soomi karaa laakiin qoftaan soo soomi jirin mar haddii niska shacbaan la gaaro soonka waa in la joojiyaa ka soo socdaa loo diyaargareebayaa ow amase waafaqa caadatan caado ay ku waafaqda maahane lahu asaga haddii caado uu lahaan jiray inuu soomo oo ay ku soo aadana waa yadayaa bian kaana caadatuhu caadadiisaa waxay ahayd sowma alifniin walkhamiis inuu isniin khamiis soomo ku markaasay kusoo waafaqday saa darteed ayaa ramadaanka markuu maalin ama laba maalin ka dhiman yahay in la sameeyo mamnuuc teeda kale laakiin beri hadday ramadaan saadan hadduu ramadaan yahay beritaan ay khamiis tahay khamiisna ay kugu soo aaday yaad soomaysaa hal hore u soomi jirtay wacan abi hurayra can ilnabiyi qaal laa yataqadamanna yuusan kala hormarin axadukum midkiin ramadaana ramadaanka bisaymi yowmin maalin soonkiisa aw yowmayn ama laba maalin ilaa an yakuuna inuu yahay mahana rajulan min kaana yasuumu sawmahu soonkiisa soomi jiray maana waa lamidu falyasum dalika loo maalintaa ha sooma muttafaqun calayhi hadduu kugu soo aada dhaqankii aad lahayd oo ibaadada aada samayn jirtay maalin ama laba maalin ka hor markaa waad oo can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qaala rasuulku wuxuu dhahay laa tasuumuu ha qabla ramadaan ramadaanka hortii ee soomuu liru'yatihi aragtidiisa ku sooma wa aftiruu liru'yatihi bisha aragtidiisana ku afira fa in xaala haddii la teego oo la kala dhex galo oo idinka dhex gasho diidaha bisha sukadeeda rayaayatun daruur fa akmiluu halaaiina yowman soddon maalmood buuxiya soddon maalmood dhammaystira rawaahu tirmidi waqaala xadiidun xasanu saxiix alghayaaya bilgayli mucjama biyaa musanaa min taxti almukarara waa ya la soo celceliyo hoosta laga bidcaysan iyo waxaa la akhriya la bidceeyey wahiyo alsaxaabatu daruurtaa markaa loola jeedaa wa abi hurayra radi allaahu canhu qaala wuxuu yiri abi hurayra qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yiri sala allahu calayh wasalam idaa baqiya hadduu hara nus min shacbaan falaa tasuumuuhu sunniya shacbaanka nus hadduu dhiman yahay joojiya soonka riwaaya tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix wacan abilyakhdaan wa camaar bni yaasir radia allaahu canhuma qaala wuxuu yiri man saama qofkii sooma alyowma maalinta alladii maalintaasoo yushaku fiihi lagu shakisan yahay way dhalatay ma dhalanin saa waayo mala arkin waa yowma shaki baan yidhaahdaa faqad casaa abalqaasimi abalqaasim buu ku caasiyey abulqaasim ayuu ku caasiyey waa rasuulka rawaahu abu daawuud tirmidi wa qaala xadiidan xasanu saxiix baabu maa yuqaalu cinda ru'yati lhilaal bisha marka la arka maxaa la dhahaya wacan talxati bni cubaydillaah ana nabiya sala allahu calayh wasalama kaana wuxuu ahaa idaa ra'a lhilaala ilaasha hadduu arko bisha ramadaan ugalowgeeda qaala wuxuu oran jiray allaahuma ilaahayow ahilhu calayna korkeena dushaan min curibi alamni amni iyo waliimaan iyo waalsalaamati waalislaami rabbi wa rabbaka allah rabbigay iyo rabbigaada waa ilaah dilay hilaali rushdi rabbigay iyo rabbigaada waa allah hilaali rushdi noqo iyo khayr rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanun saasaa markaa la dhahayaa haddii bisha la arko habeenka ugu horaysaa dilay dhimcaan ayaana dihi jirnay laakiin waxaana leeya فهبني اللهم أهن علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام sidaa dhaha rabbiya wa rabbika allah ilaal waxdin wa khayrin sidaa markaa dhaha waxaad fahmaysaa marka amniga faa-iidadeed buu leeyahay deganaanta amniga allaahuma ilaahayow nagacuri korkeena haysan karo qofka hadduusan aani haysanin suxuurtaana geli doonaa maxaa la cunaa saxuurta maxaa la saxiiranayaa saxuurta goornaa la saxiiranayaa saxuurta baabu fadli saxiiri wa takhiirihi yakhshatu iyo cashlada nagu soo socda haddii rabbi idmo meesha haynoo joogto binaha towfiiq illaahi subxaana wa